بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما alamdu lilahi calaa kulli xaal uma ma bacd waxaynu ku bilaabaynaa aayadda sagaal iyo toddobaatan suuratu tawba waxaynu ku dhex jirnay aayadihii ka warmeeyay munaafiqiinta nimanka munaafiqiinta la idhaahdo iyo maasafaadkooda tilmaamahooda aada khatarta badan shay marka uu qur-aanku aada u dheeeyo warradda uu ka warrayo iyo aqiidaada uu faallaynayo muhiimadiisu leeyahay intii laga soo warramay gaaladii gaalada cadaysay waad arkaysay inta munaafiqiinta laga waramayana waxaad arkaysaa farabadaanteeda waxay tusinaysaa laba arrimood isqarayn meesha yaalla iyaga oo dubkii iyo diirkii dad kale oo dadkii waag afka waxay ka sheegayaana uu yahay wax soo dhaweynaya laakiin waxa ka fog meesha yaalla waxa weye waxay sheegayaan ka dhab ahayn khatartooda aada u badan sidaa daraaddeed baa ilaahay uu baraarujiyey waxaa kaloo meesha yaalla muwaadfaad iyo tilmaamo ay haboon tahay muslimiinta had iyo jarba inay feejignaan wax la iska waa tilmaama tilmaamahaasoo suurtagal ay tahay shasi waliba inuu ay ka timaado qaala allahu tacaala ilahay baa wuxuu ihi aladiina hum munaafiqiintu aladiina kuwii wey yalmisuuna ceebeeyey almutawiciina kuwa samafalaya oo min almu'miniin mu'miniinta ka mid ah fi sadaqaat sadaqaad ayay ku ceebeynayaan ama sadaqaad ku samafalayaan waladiina kuwii way eedaynayaan munaafiqiinta oo laa yaduuna aan haynin ilaa juhdahum dadaalkooda iyo awoodooda mooyaane fayaruuna minhum way ku dheelayaan safar allahu minhum ilahay wixii ku munaasibabuu isna kula dhaqmayaa walahum cadaabun aliim cadaabku luleeyah istakfirhum ilaah dembidhaaf weydii munaafiqiinta aw laa tastakfirhum ama dembidhaaf ha u weydiin waa ismid in tastakfir lahum ayaad ilahay dembidhaaf u weydiisa sabciina maratan toddobaan jeer falan yakfir allahu lahum ilaah ma dembi dhaafayo taas waxay ku timid biannahum kafaruu billaahi wa rasuulih ilahay rasuulkiisii bay ka gaabeen waa tilmaamahoodiibay taas ka mid tahay waa niman aan khayr jeclan cidda khayrka saynaysana ma jeclaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid ah ayaa wuu abaabulayay jihaad abaabulayay kolkaas wuxuu uhi tasadaqu fa inii uriidu an abcaa bacfa marbal waxa la soo bixiyo oo dadku ku deeqmaalka waxaan doonayaa inaynu abaabulo ciidan xaggaa cadowga uga baxa cadowgii la dagaalsoo fogansooaabtu way ka qaadan jireen nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax khayr marka uu jeeday sida u dhaqsa badan marka kii qaniga ahaa waxyey wax badan keenay iyarkii faqiirka ahaana intii uu karayay buu keenay cabduraxmaan ibnu cawf oo sideed kunoo oo dirham haystay nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sideedii kuna dirhameen haystay afarna waa kuwa ah afarna reerkii ciyaalka reerkii ciyaalkii baan uga imi si ay ugu shaqaystaan masruufna ay ugu noqoto wuu duceeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi baaraka allaahu laka fii ma actayta wa baaraka laka fii ma amsakta allaha ku barakeeya intaad bixisay iyo iyo intaad la hadhay labadaba allah ku barakeeya cumaan ibnu cafaan iyadana waa tii la ogaa inta uu bixiyey jahaza jays alcusra colkii dagaalka adagu baxaya tabuuk isaguna tabaamushihiisa inta badan buu lahaa nin kaleo asxaabta ka mid ah oo fuqaradii ka mid a ayaa isaguna doonay inaanu dhiirigelinta nebiga ka hadhin calayhi salaatu wasalaam iyo meeshaa wax lagu bixinaya inuu isaguna itaalkiisa qaato uu shaqo tegayoo laba galaanoo raash laba saac adu waa wax la odhan karo shan kiilo meelaha ayuu soo helo badhna wuxuu ku daray raashinkii la ururinayay laba kiiliyo badhna reerkiibuu reebay dee anna waa iga intaas buur <clears throat> haynina waa intaa hagrashana ma jirto nimankii munaafiqiinta in iyagu waxba bixinayn markay arkeen asxaabtii oo isku abaabulantay oo isku tubadhacday oo si wanaagsan wax loo bixinaya way xumaysay arrintaas ila khayrka iyagu waa ka hadheena markaasaa waxay yidhahdeen cabdiraxmaan ibnu cawf waa istus yuraai yurai naas dadku istusaya ninkii kalena asxaabigii kale ee labada saac bixiyey isagana waxay idhaahdeen in allaha la qaniyun can saaci haada ilaahay kawuu ka maarmay galaankiisa bal muxuu ilahay ku falayaa saac saac laba galaan ama laba kiile ilaahay muxuu ku falaya wax ka weyn baa ilaahay loo keenaaya halkaa waxaa ilaahay uu tilmaamay arintani inay tahay sukhriya jees waa fa yaskharuuna minhum sakhira allaahu minhum ilaahayna saasuu ku abaaliyey ibnu kaiir waxa uu leeyahy facaamalahu mucaamalata man sakhara minhum intisaaran lilmu'miniina fi dunya iyagana wixii ay mutaysteen ee u qalma ayuu kula dhaqmay subxaanahu watacaala in lagu digto maalin iska filaynin siday dadka u galeen in iyagana loo galo saasaa ilaahay subxaana wa nimankaa u galay waxa halkaa aynu ka faaiidaynaa dhaqanka dadka muminiinta ama qofka muminkaa dhaqankiisu ma aha qof walaalkiiya inuu ceebeeyo ma aha waylun likulli humazatin lumaza hamzi iyo lamzi yalmizuuna waa isku maada wey walaa talmizuu anfusakum yalmizuuna almutawiciin waylun likulli humazatin lamzigu waa ceebaynta qowl iyo ficil labadaba qofku af iyo adinba inuu dadka ka ceebeeyo ayaa ay noqotay weliba qof khayr wada oo tabaruc wadaa cilmibuu wadaa cuud iyo xoolo bixinayaa caawimuu wadaa wanaag buu dad farayaa qofku asalkeedaba haddii uu khayr wado inaad la tartanto uun mooyaane inaad ceebayso waxa wey inaad shaqadii shaydaanka fulinayso shaqadii shaydaankaad fulinaysa dadka qaarkood baa xaasidnimo haysa daraaddeed qofka wanaagga haya diin iyo dunyaba waxu bixinaya ayay inta faraha badan ka daba shaqeeyaan <clears throat> waa cudurka munaafiqiinta ku dhaca wey waa kaa ilaahay ka digaya subxaanahu watacaala caame iyo culimo mid kastaba ha sheegto qofkaasi qof wanaag wada in la taageero in lagu ayido in lagula tartamo muu mudan yahay laakiin in la ceebeeya waa arin waa cudur ku dhacay munaafiqa oo ilahay ummadana uga digay taas waa mid sukhriyaduna waa la mid yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakunna khayran minhunna aayaadka aadaabtii akhlaaqda ka waramaya suurat alxujuraat ku sugan ilahay ummadan uula hadlaya raggiina gaar buula hadlay dumarkiina gaar buula hadlay sukhriyada waxa la ydhaahdaa waa xaqiraad waa kudigasho waa hoosu eegid dhaqanka qofka muminka maaha ilahay agtiisa laga yaaba qofka aad ku dheeleelaysa inuu kaaga horeeyaba dabeedna aad soo gasha gasho mancaadaa liwaliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay qofka la colaatamee ku dheeldheele wax ka sheega dagaal baan ogeysiiyey goodigaa ilaahay inaad soo gashaana waa suuragal sidaasibaa markaa munaafiqi ilaahay uga warramay cudurkaasi kuwaasu ku dhace hala wadaagina munaafiqu meel fog buu gaadhay weliba kuwaa wakhtigaa joogay sida gaarkaa shakhsiyaadka ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka ay u yimaadaan had iyo jeer ay u cudurdaartaan waxay odhan jireen istakfir lana ilaahay dambidhaaf noo weydii dee dagaalkii ka hadhno kanaa jiro kanaa jiro kan dhan walba digiyo iyo dem laysku soo ururiyo oo wax walba laysku dhalaaliyo ayaa la odhanayaa meesha gaboodful ma jirina saasaanu ku hadhnay ilaahay dembidhaaf noo weydii dembidhaaf buu ilaahay weydiinaya muslinawna run sheeg muslinawna uga qaado kolkaasaa ilaahay uhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum ama dembidhaaf ilaahay weydii ama ha weydiin waa isku mid asalkeedaba istikfaartu waxa ay anfacdaa qofka iimaan kalebay anfacda qofkaasay waxu kordhisaa laakiin qofka gaalka ah sidaynu ku arki doonno aayaadka dambe soo socda waxba uma tarayso in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu la toddobaatan jeer haddaad ilaahay dembi dhaaf u weydiisa kama dhaafaya bal ka warran haddii laga badiyo laa mafhuuma lahum waxba lagama fahmayo haddii laga badiyo in loo dembi dhaaf dalbayo laakiin eh, in macnaha laga dhaafayo dembiga laakiin carabta ay qur-aanku uu ku soo degay luqadooda ayaa had jeer dhaqankooda waxa ah marka ay shay takfiir ku samaynayaan ama mubaalaqa ay farabadinayaan ayaa waxay odhan jireen bal toddobaatan jeer maad ka dhigtay sidaynu inagu unedhaahno war toban jeer baanu waxaan kugu celinay kun jeer baanu sidaa yeelnay macnaa cadadka xadidnaantiisa loogama jeedo ee waa farabadnaanun macnaa waxaan inuu tirabatunbaa looga jeeda nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaynu qisada qaybta dambe ku arki doonno markii uu yidhi toddobaatan baa la xidho waabaan uga badinba isagoo uga badiyaan laga aqbalin marka cadadku inaanu mafhuum lahayn oon wax laga qaadanayaa jirin haddii laga badiyo inaanay faa'iido lahaynba halkaa laga arkaya waxaaba ilaahay uu ku sababeeyey dalika biannahum kafaruu billahi warasuulih wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin waa faasiqiin kaafiriin maxaa horayba meel bani aadam gaadhe halkii ugu dambaysay gaadheen farixa almukhalafuuna waxa ay ku farxeen almukhallafuuna kuwii habsaamee shaydaanku la hadhay waxay ku farxeen maxay bimaqcadihim fadhigooda ay fadhiyeen khilaafa rasuulillaah nabiga gadaashiisa nabigu meeluu ka tegay inay fadhiyeen bay ku farxeenba wakarihuu waxay naceen an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim anfusihim naftooda iyo maalkooda inay ku dagaalamaan fii sabiili illaah jihaadka wa qaaluu waxay idhahdeen munaafiqiintu intay isu dardaarmeen laa tanfiruu fi lxar laa tanfiru ha bixina filxari kulaylka war kulaylku wuu adag yahae eh. kulaylka ha u bixina meesha loo baxaya waa kulusha qul waxaa tidhaa nebi maxamedow naaru jahannama naarta jahanama ashaddu xaran kulaylkeedu waa daran yahay low kaanuu yafqahuuna haddii ay garanayaan kulaylkan ka baqanayaan kaasaa ka daran falyadxakuu qaliilan in yar ha qosleen walyabkuu kaiiran in badanna ha ooyeen jazaa'an abaalmarin ayaa sidaa loo yeelayaa laga abaalmarinaya bima bimaa kaanuu yagsibuuna waxay shaqaynayeen daraaddii waa waxa weeyaan waa tilmaamihii munaafiqa markuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam dagaalkii tabuuk ee masaafada dheer uu baxay dadkii ducafada ahaa ee loo cudurdaaray way ka xumaayeen kacbu bnu maalig iyo saddexdii asxaabii hadhayna way ka xumaadeen oo kacab waa kii lahaa waxa iigu darnaa oo iigu yaabadnaa markii aan madiina kaga soo hadhay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaan arki waayaba wax ii egba waxaanu isku noocnahayba meeshii waan arki waayo qaybi waa dumar qaybi waa odayaal qaybi waa indhoolayaal qaybi waa naafo midna waa munaafiq munaafiq siibtayoo aan la garanayo hebeloo dee halkaa fadhiya weeye inta dabeedna wax ila loodaba meeshii waan waayay murugada iigu badani taasay ahayd marka kii imaan lahaa saas u murugaysnaa laakiin ka munaafiq ahi wuxuu ku farxayba inuu meeshan kusoo hadhayba yacnaa meeshii raganimaan jirin mar haddii iimaan la-aani timaadda raganima ma taala iyo shahaamad iyo shakhsiyad midnama yaalo waxay ku farxeen kow inay nebi maxamed meeluu ka tegay ku hadheen cali ibnu abi aalib baa wuxuu lahaa ma halkan tegaysa dadoo dhami uu ka baxay wuu qancin karilaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam qayb kale aynu arkaynaayo iyaguna ooyayo ilmaynaya mar hadday nebi maxamed ka soo hadheen iyadoo weliba loo cudurdaaray marka farqiga meesha yaallaa dareemaysa macnaha xishoodka iyo qofku inuu xurmo yeesho iyo inuu wax ka fikiro dareenkaa iimaankaa leh qiimaynta wanaagsan iimaankaa leh midda labaad waxa weeye naf iyo maal inay ku dagaalgalaan jihaadka iyadana way karaahiyaysteen iyadana waa arrin kale oo waxa ay ka dayeen sharafta fadhiga midda saddexaada jirtaa waxa weeye waxa ay sharaftii ka dayeen inay tacab iska ilaaliyaan oo ay raaxaystaan macnaa baxauu wa alabu alcizata min alqucuud wa min atanafus lilabdaani walraaxa inay jidhkooda u raaxeeyaan bay sharaftii ka dayeen markaasay yidhahdeen laa tanfiruu fi lxar kacab ibnu maalik sida uu tilmaamay xadiidkiisii dheeraad waxau ihi waqhti aad u adag bay haydoo kaliila waqti kulul bay ahayd eryadana dee xaraaradu waxay ku dhawaataa hamsiin hamsiin aan gaari mukayaflana la wadan guri mukayaflana lagu jirin roob jirin waxba kaliil ahoo konton xaraaradu gaadhayso waqtigaasuu nebigu baxay caleyhi salaatu wasalaam nimankii waxay dhaha iska raaxaysta sidaasi waa dhaqanka munaafiqa dadka muslimiintii markay sidan oo kale u fikiraan waa marka ayaandara jirto in badanoo caalamul maanta ka mid a ah ama dadka muslimiinta ah cisiga waxay ka baadi doonaan raaxada in ninku shaqadiisa iska wato oo dadku shaqooyinkooda fiican iyo guryahooda raaxada lah iyo waxaa iska wataan ayaa halkay dad iska celin lahaayeen kusoo duulay ama ummadaha caalamka ay la tartami lahaan raaxadaasay ka doorbideen inay casiirkooda iska cabaan furaashyadooda iskaga raaxaystaan baabuurtooda iska wataan dabeetana halkii baa lagu yimi cunaha lagu dhegay ama bambaana lala dhacay oo waa la siriiriyey manaa cudurkan munaafiqa ku dhacay intaasoo qarni ka hor waxaa ilaahay uga digayaa ummadda inaanu soo noqnoqon laakiin haddii uu soo noqday dee caaqibadiisa waa la arkaya manaa ciisigu waxa uu ku jiraa tacabka iyo daalka iyo fidaaynimada qofku naftiisa iyo maalkiisa uu bixinaya yujaahid fii sabiili illaahi binafsi wa maalih taasuu ciisigu ku jira waa qiimaynta qur-aanka ummadda uu siinaya wey marka wax qaaliya la bixiya wax qaaliya la helaa wax qaalaya haddaad quuri weydaad ku bakaysho isagana waad waayaysa nimankii hadday idhaahdeen kulaylka ha u bixina naarta jahanamaa ka daran kulaylkeeda baa idhahdeen haddaad tan adduunyada ifka ka cabsateen mashaqada iyo tacabka iyo hawsha ay leedahay cibaadada iyo waxa laydinku addoonsaday ta aakhiraad daran macnaa imaa wa imaa imaa inaad doorato tacabkan adduunyada lagu jiranayo oo aakhira raaxaysato waa imaa inaad halkan raaxaysatood aakhiro rafaado labadaa miduun ku talagalba labadaasa isbarbardhiga ilaahay macnaha cibaadadu waxay leedahay mashaqo caadiya ah oo qofku uu kari karayo salaadu mashaqay leedahay macnaha mashaqo markaynu leenahay waa xoogaa qofka lagu tijaabinayo waa xil waa nooc culaysoo la saarayo qofka oo addoonnimadii lagu eegayo soomka xajka zakada jihaadka mid waliba xataa aqoonta uu qofku baranayo dacwadda uu fidinaya kullu dalik mid waliba waxa uu leeyahay culays iyo naf iyo maal iyo waqti wuxuu bixinaya qofki hadduu taa ka adaygo heli maayo alaabta ilaahay qaaliga naarta jahanama ka daran hadday wax garanayaan hadday meesha fiqi bay u baahantay low kaanuu yafqahuun haddii meesha fiqi jiri lahaa ta dambaa ka daran nabi maxamed baa ka waramay calayhi salaatu wasalaam naarta ilaahay baynu ka magan waxa uu nabigu leeyahay naaru bani aadam allatii tuuqiduunaha juzun min sabciina juzan min naari jahannam naarta nifka lagu hayaa toddobaatan qaybood marka loo qaybiyo naarta xagga dambe aakhiro ku dambaysa qayb ka mida weeye taasina dheeraad waxa ay la tahay sagaal iyo lixdan macnaha heerkulka iyo xaraaradda marka toddobaatan qaybood loo qaybiyo tani waa meelow taasina xagga kulaylka sagaal iyo lixdan bay la dheertay riwaayo kale waxay tilmaamaysaa xasana markuu ilaahay soo qaaday laba jeer buu badda soo geliyey oo uu soo qaboojiyey oo ilaa lama intifaacsadeenba lamana kulaaleen waxna laguma karsan kareenba waaصxaabu shimaali maa asxaabu shimaal fii samuumin waxamiimin wadillin min yaxmuum waxaa kaluu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam in eh, kun sannadood la shiday oo dabeedna ay cadaato kun sano haddana la buufiyey oo ay casaato kun sano la buufiyey oo ay madoobaatay macnaha wax isku raasukhay oo qiiqii iyo madowgii isqabsaday sawirkaasay leedahay wadillin min yaxmuum laa baaridin walaa kariim sida aayaddu ay tilmaamayso dilligu waa har yaxmuum ah macnaha waa holoc iyo wax isku baxay waxba laga arki karayn ilaahay baa subxaanahu wa tacaala saa u xuseeya aayadda in aan halkan dhib kasta oo cibaadada kugu qabsanaya waxaad tidhaahdaa waxaa lagu dhaafayaa ti aakhiro taas nafta saa u sheeg ha qosleenin yar ha ooyanin badan waxaa laga abaalinayaa waxay sameeyeen macnaa waa amar oo bimacnaa khabar ah ayay leeyihin culimadu waa jumlo u taalla hab wax laga doonayo oo kale iyo dalab laakiin war laga warramayaa sayadxakuuna qaliilan wa sayabkuuna kaiiran hanjabaadii ilahay saasay u udhacday in yarbay qosli oo intay meeshan warwareegayaana in badanna way barooran doonaa in badanna rabbanaa ahrijnaa minhaa rabbanaa ahrijnaa in fara badan bay ku celcelinayaan gaaladu <clears throat> haddaa maxaa amarku u yimid ha qosleen oo ha ooyeen shayga had iyo jeer ma'muurka ah macnaa sida ay xaqiiqo u tahay buu ka warramayaa waxani waxaan qabo wixii lagu amrayay macnaa qofku hadduu wax amro siduu dhab u yahay oo kale iyana saasay dhab u tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa isagoo ummadda la hadlaya yaa ayuha nnaas fain lam tabkuu fatabaakuu fa ahla nnaari yabkuun xataa tasiila dumuucuhum fii wujuuhihim war haddii aa ooyi kari weydaan oo naarta ka ooyi kari weydaan bal iska oohiya uun ila ahlu naar ooyahay qofka taa ka baqda ka ilmeeya intuu ifka joogo ilaahay mar labaad kuma soo celiyo oohinta iyo ilmada fain rajacaka allah nebi maxamedo hadduu ilaahay kuu soo celiyo ilaa daa'ifatin minhum qeyb ka mida munaafiqiinta fasta'danuuka lilkhuruuj oo ay kaa doonaan inay baxaan oo ay yidhaahdaan imikaanu kula baxaynaa dagaalka faqul waxaa tidhaa lan takhrujuu maciya aniga ha ila bixina abaddan weligay weligay ha i raacina walan tuqaatiluu maciya caduwan cadowna walan tuqaatiluu ila dagaal dagaalgelina maciya idinka oo ila socda cadowan cadow ah ii raacdaanoo la dagaalantaayuu jirin sababtu waxay tahy innakum idinku radiitum waxa aad jeclaysateen bilqucuudi fadhi awala maratin kolkii u horraysay dagaalkii loo baxayay sawtaa doorateen inaa iska fadhidaan faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiina kuwa hadhay ee habsaamay la fadhiya walaa tusalli ha ku tukani nebi maxamedow calaa axadin minhum mid iyaga ka mida munaafiqiinta ha ku tukani salaada jinaasada walaa taqum calaa qabrihi xabaashiisana ha isdultaagin munaafiq maata kaasoo dhintay abadan weligii ha isdultaagin walaa taqum calaa qabrihi xabaashiisana ha dul joogsanin sababtu waxay tahay innahum iyagu kafaruu billaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisii bay ka gaaloobeen wamaatuu wahum faasiquun way dhinteen iyagoo ilaahay ka fallaagoobo ka fogaaday walaa tucjibka amwaaluhum wa wlaaduhum iyay ku yaabgelinin oo ha jeclaysanin maalkooda iyo ubadkooda waxba ha ugu xilanin inamaa yuriid allaahu rabbi wuxuu doonaya an yucadibahum biha inuu ku cadaabo dadka iyo dunyadooda fidunya adduunyada watasaqa anfusuhum inay naftoodu baxdaa buu ilaahay doonaya wahum kaafiruuna iyagoo gaalaa arrinku waa waa arrin adag wey iimaan la-aanta noocana ah. macnaha iimaan la-aantan uu qofku qarsanayo weliba khatarteedoo badan daraaddeed baa ilaahay sidan ugu nuuxnuuxsanaya suuradda inteedii badnayd ay ka warrantay iminka iska daayoo kaa hadhay hadhowto waxbayay ku muslaxanin markaad dagaalada kale u baxayso haddaad qayb u noqoto dadka halkaa jooga ka mida ah. ilaa daa'ifatin minhum dadka kaa hadhay qayb ka mid a ah waxa loo soo kala reebayaa ilaa daa'ifatin minhum waa qayb ka mid ah dadkii hadhay ee madiine ku hadhay qayb ka mid ah macnaheedu waxa wey dee dadka hadhay qayb baa cudurdaar lahayd kuwaa maato ahaa kuwaa iyagu mu'miniin ahaayoo simbirraxdayuun oo looga garaabay marka daa'ifadaasi waa kuwii munaafiqiintahaa wey haddii ay kaa hadheen oo dabeedna aad dib madiine ugu noqoto imika tabuuk baad joogtaa dagaalkiibaad ku jirtaaye fasta'danuuka lilkhuruuj ay fasaxku weydiistaan ay idhaahdaan iminkaan u ilaan dagaaladay kala xuli jireenoo ka ay is yidhaahdaan wallaahi kan adduun baa laga helaya dagaalka dhow ee dadka la weerarayana tiradiisu yar tahay gaashaanka iyo waranka ayaa aada loo soo giijin jiray ka masaafadu ay fogtay sidaynu kusoo marayna xagga hore walaakiin bacuudat calayhim shuqa kay masaafadu fog tahayna la bilaabi jira haddii ay haddaba khuruujkaa codsadaan waxaa tidhaa ila bixina dagaalna ha ila gelina warkaa cad u dhiib sababtu waa maxay waxaa lagu qiimaynayaa taariikhdoodii hore innakum radiitum bilqucuudi wala mara taariikhdii horea lagu qiimaynaya iyo khalfiyadoodii hore iyo mowqifkii go-aankii hore qaateen markii hore ee dagaalka loo soo baxaybaa waxa raalli ka noqoteen fadhi inaa hadhaan imikana kuwa hadhaya la hadha markaa waxaynu ka faaidaysano qur-aanku ina barayaa qadiyat laha ictibaaruha mowqifka uu qofku qaato ku xisaabtankiisuu leeyahy dadka iska wadanuun mayno laakiin dadka waa in la qiimeeya oo qofka aad iska wadanaysee maalintay adkaatee rag loo wata kaa siibanaya muxuu taraya maalinta dad ishelo ee qofkii loo watay ee mowqif iimaaniyahoo muhiima ay u baahan tahay ayaa la waaya garabkaaga uu ka baxaya markay xaalku caynkaa yahay waa lagu qiimaynaya waa loo qoraya waa mushkilada taariikh la-aanta soomaalida haysata wey qofku hadduu wax kasta ha kharibee dhowr sannadood unbuu soo yar wareegaya yalufu min baciid jiiro dheer unbuu kasoo yaro wareegayaa isagoo cusub unbuu imanaya hebelkii wax walba kharaabiyey ee wax walba dilay ee wax walba cunay ee wax walba fasahaadiyey shan sanunbuu maqnaanaya ama afar sanunbuu maqnaanaya dabeetana isagoo broyahunbuu isa soo taagaya oo imika aad moodo in la dhalay oon ahayn marka ama mas-uuliyad loo dhiibto ama maxaanku dhahdaa xil lagu aamino dee waa asalkiisibaa soo noqonaya marka qur-aanku wuxuu ina barayaa qadiyat almawaaqif qadiyadda mowqifka in lagu xisaabtamayo oo ku xisaabtankiisa uu leeyahay siiba markuu caadayste noqdana miraaran wa tikraaran mar baabay aayaddu sheegtae hadduu mar iyo laba iyo saddex qofka xumaantani ay ka soo noqnoqoto wax loo qorayo wey lagu xisaabtamayo laleey adigu nadaah wakhtigii lagu baahnaa waad hadhaye imikana waad nala hadhaysaa nadaa waaya inakum radiitum bilqucuudi wala mara faqcuduu maca alkhaalifiin kuwa hadhaya la hadha iska fadhi meel la howlgaloo la dagaalamay qofka loo saxeexay layidhi iska fadhi dadka fadhiya la fadhi adugu waad arki karaysaa qiimo daraanta uu leeyahay waxa dhacday weligeedba ha isyeelyeelo qofka aan diiniya imaan lahayn ha isyeelyeelo maalintai arrintu dhab noqoto wixii dhabunbuu usoo noqonayaa wixii xaqa ee dhab ah ayuu usoo noqonayaa ninkii munaafiq ahaa cabdilaahi bn ubay ibnu saluul la odhan jiray taariikhdiisa in fara badan qur-aan iyo xadiid ba aad ka akhriday markii naftu ay qabatay ee uu sii dhimanayay nin weyni wadkii waa yaqaanaabaa layii ee uu isgarta kale kii laga kacaya inaanu hayn ayuu war maxamed halay doono qof kastoo taariku salaadii markaasuu idhaahdaa waqiila man raaqi wadanna anahu lfiraaq abarkii ugu tufila wadaadkii yaasiinkii iyo gunaanadkii ar iyo yaasiinka sheekhada lalay doono sheekhada hadduu doona aanu salaami jirinba waaya maxamed halay doono markaa nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam kolkuu arkay inuu sii dhimanayaabaa waxau hi ahlaka ka xubulyahuud waxaa maanta halkaa ku dhigo ku halaagay macnaha wuxuu u yimi iyadoo wakhtigii towbadda la aqbalayay aanu maraynin xaalat alqarqara uu maraya ahlaka ka xubulyahuud yuhuud baad in badan jeclayd yuhuud ayaad halkaa gashatay kiibaa ku halaagay macnaha maanta halkaa aad gaalnimada aad ku dhimanayso iyagaa kugu sabab ahaa war waxaan kuugu yeedhay buui inaad idin xariisatee inaad dee canaanata kuugumaa yeedhin maxamed waa goorma sidiibuu ku dhintay dabeetana ina wanaagsan oo cabdilaahi la idhahdaa buu dhalay isagana cabdilaahi baa la odhan jiray inankiisana cabdilaahi carabtu way la bixi jireen inankii odaygu laba magac oo isku mid ah inagu malaha ma isticmaaleen cabdilaahi bnu cabdilaahi baa la odhan jiray nin wanaagsan buu ha qiimo badanoo odhan jiray haddii cidi uun nebi maxamedo markaad go'aamiso munaafiqa in la dilo adaan weli go'aaminini cid kale ha u dirina aniguunii dir odayga ah ninka kurta hordhigaya khaarajinaya loo daynaya oo aniga anaa u baxaya waayo ciddii kale waa laga yaabaa inuu shaydaanku iisoo dhex galu idhaa waa kii aabbahaa dilay muxuu odhanba anaaba dilayabe ninkaasaa markaa nabiga u yimi caleyhi salaatu wasalaam kolkuu munaafiqu dhintay dabeetna wuxuu ihi waxaan doonayaa inaad eh, qamiiskaagana ay siiso aynu ku kafanno aad kuna tukato soo jeedintaasu sameeyey si kastaba ha uga jeedo hadduu doonayo riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayaan qaar ay saaxiib ahaayeen munaafiqan dhintay buu doonaya inuu kusoo jiido inanku oo maaragtay iyagana uu kusoo dabo si kastaba ha ahaato nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nebigii naxariista ninkii ilaahay jannaynaya isagu dadka xagga jannadu u wadaa naartana wuu kala cararaya iyadoo ilaahay uu is hortaago uun mooyaane dadka kolay ilaahay buu u baryayaa oo jannadu ku dadaalayaa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kula dadaalaya wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ana araxmat lmuhdaa naxariis ilaahay ummadda uu siiyuu hadiyeeyey baan ahay buu nebigu leey caleyhi salaatu wasalaam sidii buu yeelay qamiiskiisii buu siiye waa lagu kafmay hala aasabu haddana wuu ka daba yimidoo iyadoo xabaashii la geliyasuui war waa dadejiseena bal soo saara waa la soo saaray kolkaasuu candhuuftiisii shariifka ahay ayuu dhakada ilaa cagaha wax riwaadka saxiixa sida kusoo aroortay ayuu ku wada tufay qamiiskiisina waa u geliyey wuxuu doonay inuu ku tukado cumar oo nin adagahoo dee cajaa'ib leh ayaa is-hortaagay xaggii uu u tukanayaybuu hortiisa istaagay markaasuu yihi makanaad ku tukanaysaa munaafiqa sow maalintaa caynkaa yidhi maalheblaayo caynkaa yidhi maalheblaayo waxaa samey dee wixii buu tirinaya balaayadiisii rikoorhka ugu jirtay buu dib u daaray togtii waawaa loo record gareeye laga ilaawi maaye cumarow ilaahay baa idoorgeliyay buui inamaa khayaranii allah ilaahay wuxuu ihi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara toddobaatan jeer baa la sheega waabaan uga badin buu hadduu ilaahay u dembi dhaafayo anigu sabciinka waabaan uga badin aad buu sutida ugu qabtay markii dambe dhan buu isaga riixay cumaro wuu ku tukaday isla markiiba aayaadkanaa soo degay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrin inahum kafaruu billaahi warasuulih wamaatuu wahum faasiquun ilahay baasaa ugu kala tiriyay subxaanahu watacaala halkaasaa la dhigay maxaad ugu tukanaysa hana ku tukanin xalaashiisana ha dul tegin qof ilaahay iyo rasuulkaba ka gaaloobo faasiqa dhag waa muwaafaqaatu cumar waa koob iyo tobanka meelooda cumar ilaahay uu ku waafaqay ilaan go-aanka ilaahay baa horreeyey arinta cumarna way dambayso cumar iyo dee jiritaankiisu waa cusub weye ilaah iyo qur-aankiisuna waa qadiim waa hore wey marka ilaahay baa cumar ku waafaqay la odhan maayo waxa weeyaan cumar baa ilaahay ku waafaqay dabeetana arrinkii uu cumar sheegay iyo go-aankii uu qaatay iyo sutidii uu nebiga u qabtay baa qur-aankiina kusoo degay markaasuu nafisay cumar anigoo ka naxsan buuoo ka yaabsan geesinimada iyo dhiiranaanta aan nebi maxamed la hortegay iyo jinaasadaan iska hortegay anigoo laba yaabsanba ayaa aayaddu iga nafisisay markii aniga la ii heliyabaan yara nafisay buui markii hore wallaahi waa adigaa halaagsamay baan lahaa waxaad nabiga ku samaysay calayhi salaatu wasalaam sidaasi weeye naxariis ma laha qof ilahay u naxariisan waayo waay waxaad halkaa ka arkaysaa gurmad kasta ha loo fidiyo cidduu doonaya ha ka ag wanaag kasta ha loo sameeyo qof aan iimaan lahayn waxba uma taro wixii lagu taraa rasuulkii ilaahay ee sharafta badnaa qamiiskiisii dhididkiisa lahaa ayaa uu geliyey candhuuftiisii shariifka ahaydna wuu ku tufay salaadiisii qaaliga ahaydna wuu ku tukaday intii midna waxba ma tarin intii midna waxba may tarin walaa ilaahay dhididkiisii baan ugu turin walaa candhuuftiisii baan lagu turin intaba waxaa ka weyn biannahum kafaruu billaahi wa rasuulih diinla-aan iyo iimaan la-aan iimaan la-aan waxba ma joojiyaan waayo adeerkiiba rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu la jeclaa inuu ilaahay janneeyo waa sidaasaa markaa arrinkiisii uu ku tegay ninkaa isaga ah waa halkaa aynu ka qaadanaynaa waa karaama waa sharaf iyo maamuus tukashada qofka lagu tukanayo iyo istikfaarta xaggii horena ilaahay haw dembi dhaaf weydiinin baynu soo marnay halkana ha ku tukanin waayo qofku markuu dhinto wax loo taro waxa ugu muhiimsan ku tukashada waa ergo ma mudna qof kaafiri in ilaahay looga ergeeyo ma mudna qof kaafirihi in salaad lagu maamuuso iyo istikfaar ma mudna istikfaarta aad qof ilaahay dembidhaaf u weydiinayso iyo ku tukashada aad ku tukanayso waa min xaqi lmuslimi cala lmuslim waa xuquuqda ay isku leeyihiin dadka muslimiinta laakiin ma aha xaqa uu kaafirku ku leeyahay muslimka kaa ma aha ma aha xaqaas xaquu gaal ku leeyahay muslim ma aha haddii qofka lagu ogaado inuu gaal yahay alaabtaa laga laaban doonaa aabbaha iyo in adeerkaa midku doonaya ahaadee salaadna male xabaalaha muslimiintana lagu dari maayo saasaa ilahay weli waxaa laga faa'idaysanayaa bifahmi alkhitaab waxaa looga faa'idaysanayaa qofku hadduu muslim yahay in lagu tukanayo xabaashiisana la dul taagayo la eh, dul joogsanayo ilaahayna dembidhaaf loo weydiinayo saasuu ahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu ummadda ku dhiirigelinaya inay jinaasada qofka raacaan dhintee walaalkooda oo xuquuqda muslimkaa ah, marka uu dhinto walaalkaa raac jinaasadiis ha odhanin reerka iyaga muu ahayn iyo ismaanaan aqoonbeh iyo adigaa danaysanaya waayo qofka jinaasada raaca buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam eh, sidan aayaddu ay sheegtay xabaasha isdul taaga ilaa inta la dhammaynayo laba qiiraad buu leeyahay oo kooda yari uxud leegi silsiladaaweyne buurta uxud la ydhaahdo ee isku wada xidhan ayaa labada ajri ka yari uu leegyahay haddii ilaa inta aaska la dhammaynayo uu joogo camro bnu caas waa kii lahaa war xabaashayda sii dul jooga ilaa inta neefgeela la gowracaye laga googoynaya hilibkiisa haraga laga saarayo bal inaa idin weheshado aan ka fikra malaaigta waxaan ugu jawaabi lahaa saasii baa markaas naska laga faa'idaysanayaa waa xuquuqdii dadka muslimiinta ee isku lahayn laakiin kaasi ma mudna lidaalik baa cabdilaahi bni cumar allaha ka raali noqdee berigii dambe ninka marka jinaasad lagu tukanayo xudayfu hoosta ka eegi jiray xudayfatu bnulyamaan oo munaafiqiinta shakhsiyaadkooda nebigu wax uga sheegay calayhi salaatu wasalaam hoostuu ka eegayaa ku xudayfu ku tukadana uu ku tukan jiray kuu iskaga taga ama iman waayana muu u tegi jirin leanno ha dul tegin baa layidhi aayadan dambe walaa tucjibka amwaaluhum wa wlaaduhum yay ku cajabgelinin maalkooda iyo ubadkoodu yay ku cajabgelinin maxay sheegaysaa dee nebigu waxyaabuhu xaq dhowraya waxaa ka mid ahaa ninkan wanaagsane inanka u ahee mu'minka ahee uu dhalay bal si aanu u qalbi jabin bal si uu u soo dhaweeyo bal inuu maaragtay intaa gurmad uga dhigo waxba taa ugu habrani ee eh, inankiisaa wanaagsanaya adduunyo badan buu lahaa maya dadka waxaa lagu qadariyaa waa diin iyo imaana dad iyo duunyo xoog iyo xoolo waxaa ma aha xoog iyo xooliyo dad iyo dunyo badan buu leeyahay iyo waa taajir cumuumi ah nin weyn buu ahaa ee eh, aanu camirna salaada xaggaa lagama eega waxaa laga eegayaa xaggani qofka uu yahay marat qofkan inuu muslim yahay ayaa la eegayaa xaqan uu inagu leeyahay laakiin qof hadduu yahay maya adduunyada ilaahay wuxuu doonayaa an yucadibahum biha fi dunyaa dadka iyo macnaa ubadkooda iyo adduunkooda inuu ilaahay ku cadaabo ayuu doonayaa aayadda mar hore soo martay oo aynu soo dhaafnay sidee buu ugu cadaabaya dad baaba heleen oo duunya heleeneen qofkii dad buu leeyahay oo dunyana uu leeyahay haddana ilaahay wuxuu tilmaamay qofka gaalka ah inuu ku cadaaban yahay dadkiisa iyo duunyadiisa dadna wuu leeyahy duunyana wuu leeyahy haddana aayaddan waxaa lagu sheegay intay ifka joogaan inay kuba cadaaban yihiin aakhirana hadalkeedabada dee siyaabo badan buu ugu cadaabnaan karaayo iyagu ilaahay ku sallidaya iyaga ayuu ilaahay ku sallidaya oo dadkiisa iyo duunyadiisu marka aanu qofku diin ku haynin waa habaar habaar bay noqonaya in iyagu dilaan labada laga yaabaaba inay kow kaga siiyaan dadka wataa dadkiisu inay ilaan diinla-aan buu ku hayaaye duunyadiisu inay halaagtana waa laga yaabaa oo sideedaba qofku marka aanu diin lahayn dunyadu way hogaamisaa way hogaamisaa ilaa ay jar ka tuurto dunyada waa inaga aragno dadka aan diinta lahayn dunyada way ku cadaabayiin wa xaqiiqa jirta wey xaqiiqo jirta weeye qofku haddaanu diin lahayn dunyo badanna uu helo waa ku cadaaban yahay diiqa iyo cidhiidhiga uu ku sugan yahay waxa uu keeni karaa isagoo bahashaa ku laxa jeclaabay inuu isdilo ma kaw iskaga siiyo waaya waidaa unsilat suura buu lahaydhi marka suurad la soo dejiyo an aaminuu sheegaysa rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wajaahiduu dagaal gala maca rasuulihi rasuulka ilaahay la dagaalgala suurad sidaa sheegaysa iimaan iyo jihaad suurad sheegaysaa markay soo degto ista'danaka waxa fasax ku weydiisanaya nebi maxamedow ulutawli kuwa maalka leh oo minhum munaafiqiinta ka mida wa qaaluu waxay ku odhanayaan darnaa iska kaayadaah nakun aanu ahaana maca alqaacidiina kuwa fadhiya aanu iskala joogna raduu waxay jeclaysteen bian yakuunuu inay noqdaan maca alkhawaalif dumarka hadhay inay dumarka la joogaan wa ubica waxaa la daboolay calaa quluubihim qalbigoodiibaa dam ah fahum laa yafqahuuna ma garanayaan wixii u dan ah laakiin irasuulu rasuulkii ilaahay waaladiina aamanuu macahu iyo mu'miniintii wehelinaysa jaahaduu waxay ku dagaalameen biamwaalihim wa anfusihim maalkoodii iyo naftoodii wa ulaaika lahum lkhayraat kuwaasi khayraat bay leeyihin wa ulaaika hum lmuflixuuna kuwaasaa liibaanay acadda allaahu lahum jannaat ilaahay wuxuu u meeldhigo u sallaxo u diyaariya jannooyin tajrii min taxtiha lanhaar hoosteeda webiyaal sidaa ay u qulqulayaan webiyaashi khaalidiina fiiha way ku waarayaan dalika alfawz alcadiim kaasaa liibaan weyna waxa weeyaan waa ummad ilaahay uu banaanka soo dhigayo wixii u qarsoonaayo dhan mucjisaadkii qur-aankaaynu ku dhex jirnaa annahu yukhbir wa yucabir camaa fi damiir wixii damiirka ku sugan qur-aanunbaa ka warrama wixii damiirka ama qofka laabtiisa ku jira ee aanu ku dhawaaqin samayninna qur-aankaa ka warrama marka sidanaa looga warramay munaafiqiintii <clears throat> horaanaynu ugu soo celcelinay inay tahay wax dadka looga digayo cudurkani kolka suurad la soo dejiyo suuradaasi waxay faraysaa rumaynta ilaahay rumayn wanaagsan oo dee saxa oon tan munaafiqee afkaa ahayn jihaad bay faraysaa suuradaasi kolkay suuradaasi timaado markiiba waxa fasax soo bilaabaya fasax uludawli minhum kuwa maalka dhowlku waa maalka kuwa maalka leh ayaa fasaxa soo qadimaya codsiyada fasaxa kuwa soo qoranaya ugu horeeya waaba kuwa maalkaleba istaadanaka uludawli min asxaabta kalena kuwa ugu soo horeeya ee jihaadka xagga hore ka taagan ee iyagu naftooda iyo maalkoodaba bixinaya dadkana u qaybinaya waa uludawli minhum saas cagskaas wey uludawli minhum waxay sheegaysaa ma aha xataa qaar faramadan oo caydhahoo cudurdaar leh ma aha waa qaar xoolo leh kuwii xoolaha lahaa ee xoog iyo xoolaha lahaa intii dagaalka looga baahnaa ayaa waxay kuleeyiin darnaa nakun maca alqaacidiin foolxumada iyo ceebta bal iska kaayada aanu kuwa fadhiyaya la fadhine khawaalifkuna waa dumarka qaacidiintuna waa dadka cudurdaarka leh caruurta iyo odayaasha iyo naafada iyo kuwa oo inuu qofku xumaan ka siqsiqiyo iyo inuu hamin wey yeesho iyo inuu wax wanaagsan ku fikiro intaba iimaankaa sabab uga ah qofka nimankaasa astaabahooda kuwaasaa ka mid ee ku garo waaya sidaasaa halkaa aayadda laga faa'idaysanaya had iyo jeer mar hadduu ilahay yihi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif khaalifatun khawaalif wa khaalifaat macnaa waxa weeyaan dumarkii weeye jihaadku raggu waajib ku yahay marka aayaddu waxay tilmaamaysaa dumarku inay dee aanu jihaadkii waajib ku ahayn ragga waajib ku yahay weligoodba xataa kuwan sheegaya lafdigooda inay rag iyo dumarku siman yihiin dee dagaalada dumar uma diraan xaawale miyau diran dagaalka dee raggunbaa soo gala marka waaba laga yaaba kabitaan iyo dowr almusaacid kaalin xoojineed iyo logistiga waxan la idhaahdo inay galaanuun mooyaane dee junuud soconayso wada xaawalaya ma had iyo jeer way yidhaahdaan waa simayin rag iyo dumarba laakiin waxyaabaha waaqiciga ahee ka hor imanayay ka mid tahay sidaasibaa arrinku u dhacay ilaahay waxau hi waxay nimankaasi ku raali noqdeen inay dumarka la fadhiyaan dumarkii guryaha laga yimid inay la fadhiyaan bay raalli ka noqdeen wadubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuuna waxay sheegaysaa fiqila-aanta taasa markuunan qofku man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofku ilaahay khayr la doonaabuu diinta fahamsiiya fiqi iyo cilmi baa sii kala duwan xagga dambena waa aayadda ilaahay wuu soo celin doonaa raduu bian yakunuu yakuunuu maca alkhawaalifi wadabacallaahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun halkana fahum laa yafqahuun awalan alfiqu alcilmu walfiq waa laba arrimoodoo laga maarmaana qofku inuu cilmina yeesho fiqina yeesho isagoo cilmilaa laga yaabaa inuu fiqigu ka maqan yahay fiqiga waxaynu uga jeednaa maqaayiista umuurta inuu qofku shay walba meeshiisa dhigi karo xikmadii ilaahay uu siiyo oo uu garan karo meesha ceebta le iyo meesha ammaanta lahoo uu garan karo qofkan wixii adduuniya aakhiro wax u anfacayo oo cilmigiisa uu ku camalfali karayo hadday kuwaasi sidaa yeeleen in facala haaulaai daalik kuwaasi hadday dumarkii iyo caruurta inay ku hadhaan jeclaysteen oo dagaalkii ilaahay daraaddii loo galayna ay ka cudurdaarteen ay ka baqdeen nebi maxamed iyo muminiintii nafiya maalba way ku dagaalgaleen nafiya maalba way bixiyeen rasuulkii ilaahay maxamedun rasuulullaahi waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum iyagu halkaasay isu raaceen may soo kala hadhin maxamed iyo muuminkii wehelinaya la socday naftoodii iyo maalkoodiiba way la baxeen saasay ku tegeen marka dadku saasuu kala haay saasaa ilaahayna mawaaqifta ugu qiimeeyey camalka la qabanayo saasay ugu qiimaysan yihiin dadku qur-aankani markii uu soo degaya dadkii waaqica nololeed joogay saasuunbuu kala qiimeeyey dadkan imika joogaana waa koobigoodiiu ilahay baa yihi waqul icmaluu fasayl allahu camalakum wa rasuuluhu haddii rasuulkii tegey ilaahayna wuu arkayaa dadka camalkooda muminiintiina way arkayaan mar walba qiimayntaas way u taallaa waxa ilaahay uu kaga iibsaday naftooda iyo maalkooda ay nebi maxamed iyo asxaabtiisu ku bixiyeen jihaadka ulaa'ika lahum lkhayraat wa ulaa'ika hum lmuflixuun acad allaahu lahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha dalika huwa alfawz alcadiim dee shantaa arrimood buu kaga iibsaday wa jaa yimi almucadiruuna kuwii cudurdaaranayay oo min alcaraabi reermiyiga ah liyudaana lahum si loogu fasaxo oy dagaalka uga hadhaan waqacadda waxa iska fadhiyey aladiina kuwii kadabuu llaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisa beeniyey sayusiibu waxa ku habsan doona ku dhici aladiina kafaruu minhum kuwii gaaloobee kuwa hadhay ka mid ah cadaabun aliimun cadaab kulul ayaa ku dhici doona buu lahay marka halkaa waxaad ka arkaysaa marxaladdu inay xasaasitay adagta qofku inuu socdoba marka nafta loogu yimaado arrinku waa adagi naftiiyo laxajeclada nafti iyo maalka kolka loogu yimaado labada qofka dadku markaasay kala hadhaan naftiiyo laxajecladu marbay wada baxaan bay yidhahdeen soomaalidu waa xikmad kolka si loo eego macnaha nafta siduu ugu adagin buu qofku maalkiina ugu adagya de qur-aanku waa kan israacinaya jaahaduu biamwaalihim wa anfusihim naftii iyo maalkiibay israaciyeen nabi maxamed iyo asxaabtiis munaafiqiina naftiisii iyo maalkiisiiba waa haysta marka labada arrimood adag misaanka loogu yimee quuday aad buu qaali u wax lagu xisaabtami kara weeye haddaba qoladan reer miyiga ah ee ilaahay uu sheegay magaalada qura ma ah dadka cudurdaaranaya miyigana qayba ah marka kuwii mucadiriinta ahaa ee cudurdaarka soo qadimaya reer miyiga ahaana soo dhace ee magaalada qura kuma ega qaar kaloo gaalo ahina cudurdaarkii soo qadime culimada qaarkood waxay leeyihin mucadiriintani reer miyiga ahi waa qaar cudurdaarka garu lahaa iyaguyo ama mashquulsanaa ama duruufaysnaa oo cudurdaarkay garu leeyihin sida qirooyinka qaarkoodba ay tusinayaan wajaaa almucdiruuna min alacraab waa laga yaabaa inaan sabciye ahayn tafsiir ahaan loo qaadan karo almucdir min acdara acdarhu waa mid loo cudurdaaro cudurdaar haysta markaa dadkii iyagu reer miyiga ahaa cudurdaarka lahaa iyana soo qadime fasax inay raadsadaan inay dad cudurdaar leeyihiin kuwani reer miyiga ahi waxaa laga fahmi karaabay leeyihiin dee halkan baa ilahay uhi waqacada aladiina kadabuu allaha warasuulah kuwii ilaahay rasuulkiisa beeniye way hadheen marka kuwan inaanay ilaahay rasuulkiisa beeninin baa muuqanaysa aimada qaarkood waxay tilmaamayaan yay mumin eh, yay noqonin dad gaalo ah oo rabbi iyo rasuulba ha rumeeyeen laakiin inay iyaga lafdigoodu ducafaa uliimaan yihiin iyadoo nebi maxamed iyo asxaabtiisii baxeen iyadoo iimaan leeyihiin iyadoo reer miyigaba in fara badani ka timid oo nabiga ay u raaceen dagaalkii tabuuq inay iyaguna cudurdaar qadimeen waa nooc dhaliila shidka qirada shidkana taasay caawinaysa almucadiruuna min alcaraab kuwii cudurdaarka qadimayay qadimaadaasi xaq iyo baadil labada way noqon karta marka miyigiina dad baa meeraystay magaaladiina waa sidoo kale ee dadka la eedaynaya magaalada qura kuma eegada sayusiibu aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim diin raxma waa diintii naxariista iyo sanaaxadda waa diin qof waliba wuxuu karayuun lagu addoonsaday lama kalifayo qofkaan waxaan karayn lama kalifayo halkan ilaahay wuxuu fasaxayaa dadkii cudurdaarada lahaa ruqsad buu siinayaa waaya ee xoog iyo xoolo ayaa lagu dagaalamaye wax ka dhiman yihiin ama xooggiibaa wax ka dhiman yihiin ama xoolihii fasax baa la siiyey laysa cala ducafaa'i baailhawi kuwii tamarta daraa dushooda ma ahaanin xarajun wax dembi walaa cala almardaa kuwii bukaanka ahaa dushoodana xarajun wax dembiisa ma saarna dagaalkay ka hadheen walaa cala aladiina kuwiina dushoodana dembi ma saarna laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay quudhaanayn maal ay ku bixiyaan kuwana ma saarna wax xil iyo dembi xarajuntu mid walba way u taallaa goorma idaa nasaxuu lillaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa kolkay u naseexeeyaan kolkay u daneeyaan kolkay taageerayaal u yihiin rabbi iyo rasuul maa cala almuxsiniina min sabiil samafalayaasha dushooda ma saarna dembi maa cala almuxsiniina samafalayaasha dushooda ma ahaanin min sabiilin wax wado ah oo lagu ciqaaboo loo soo maraa ma jirto wallahu qafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista walaa cala aladiina kuwiina dushooda dembi ma saarna idaa maa atowka markay kuu yimaadeen litaxmilahum si aad u xambaarto si aad gaadiid u siiso kuwii kuu yimid ee mujaahidiintahaa ee kuuhi gaadiidna sii qulta aad ku tidhi nebi maxamedow laa ajidu ma helayo maa axmilukum calayh waxaan idinku qaada mahayo gaadiidaan idin siiyaa dagaalka ku gashaan mahayo kuwaana dembi ma saarna tawallow way sii jeedsadeen wa acyunuhum iyada oo indhahoodu tafiidu ay soo burqanaysa min addamci ilmo daraaddeed ay ka xun yihiin inay nebi maxamed dagaalka kaga hadhayaan xasanan waxay ka murugaysan yihiin allaa yajiduu inaanay helin maa yunfiquun waxay bixiyaan inay waayeen bay ka xun yihiin inama sabiilu jidku wuxuu ku furan yahay waddo loo marayo lagu ciqaabayaa ay jirtaa cala aladiina kuwa yastadinuunaka fasaxku weydiisanaya waa hum ahniyaa iyagoo maalqabeena ayay kule iska kaaya fasax raduu waxay ka raali noqdeen bian yakuunuu maca alkhawaalifi dumarka ku hadhaan wadabaca allaahu calaa quluubihim qalbigoodiiba ilaahay malaaso khayr ma fahmayaan fahum laa yaclamuuna xab ma garanayaan ilahay dadkiisa u kala saaray ilahay dadkiisa uu ka warhayaa dadkiisa wuu ka warhayaa qofkana xil la saaray marka awooddiisa wixii la saaray uu ka baxay aanu kari karaynin waa loo fududeeyey salaadii baa laga fududaynayaa siduu kari karo inuu tukado soomkii xajkii jihaadkii kullu dalik qofku wixii uu kari karayuumbaa lagu adoonsaday laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha laa yukalifu llahu nafsan ilaa maa aataaha maa jacala calaykum fi diini min xarab yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusr intaasoo aayaadi waxay tilmaamayaan diintan inaan lagaga cabanaynin inay tahay diin qallafsan oo dadka lagu dhibayo sida xeerarkiiyo nidaamada ummadaha kufaarta laakiin waa diin dadka lagu naxariisanayo masaalixdooda lagu xaqiijinayo oo wixii u dana uun ilaahay uu farayay kari karaya marka intan dadkan cudurdaar baa la siiyey aducafaa kuwa ducafada ahay waxaa ka mida ducafada maatida kuwaynu nidhaahnooo dumarkii iyo caruurtii dumarkii iyo caruurtii way geli jireen dumarkii saxaabiyaadka ha dagaalka masay badnayn way raaci jireen may badnayn qaarkood daaweynta ka qaybgeli jireen qaarkood dhaawaca ururintiisa qaarkood waxaabay qaadan jireenba hubka lagu dagaalamayo oo wacdara ay muujin jireen cidina ma odhan jirin islaanya hayaa maradu kaa dhicinayo xijaabkuye ama yaan lagu helinaa si xun lagu dilina meeshaadan iska joog lama odhan jir laakiin waa maaragtay mid waliya awoodeeda iyadoo dabcan maxramkeedii la socoto ninkeedii iyo caruurteedii iyo la socotooo ee asturaaddeedii aadaabteedii iska leh ayaa awooddeeda dhiibanaysa adducafaa waa qofkii markaas maatida ahaa dumarkiiiyo carruurta daciif waxaa kaloo noqonaya dee qofkii naafada ahaa sida maalan kii isha la-aa iyo kii gacmaha la-aa iyo kii adimada la-aa iyo dadkii nooca ah oo markii aayaadkaa eedaynaya dadka habsaamay ay soo degeen waa kuwii nebiga u yimi asxaabigii indhaha lahaa ee cabdilaahi ibnu ummi maktuum iyo rag kalaa u yimi markaasaa waxay dhahdeen dee annagu maanaan hadheene waxaan nahay dad naafo ah waxbaa naga dhiman dhirtaanaan iska arkayna waa dhaqaajin lahay markaasaa dabeedna ilaahay aayaadka kaga dulqaaday culayska ah. ay dareemayaan <clears throat> rasuululaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka had iyo jeer jihaadka lagu jiro lagu jirabaalee xajka waxa uu fasaxay dumarka isagoo daciifnimo u tixgeliyey habeenka xajku u adag yahay ciidda in iyagu ay sii guuro galaano buurta ay sii tuurtaan halka raggu ay sugayaan waaga barigiisa ilaa waagu baryayaabay raggu sugayaan subaxa ciidda dabeetana markaasay buurta tuurayaan waqhtigaa saxmadda laakiin dumarku wakhtigaa dayaxu u dhaco ee labada habeennimoba mar hadday gaadha ilaa saddexda inay iyagu iska sii socdaan ay sii tuuraan ducafaa loo tixgeliya almardaa waa qofkii bukaanka ahaa isagana waa laga dulqaaday walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquun kuwii aan haynin waxay ku bixiyaan waa waqtiga la doonayo in xoola la bixiyo laakiin kol haddii xoolihii laga xilqaaday oo wixii uu fulayo wixii uu ku dagaalamayo saanadii milatari oo dhan waaba sida casriyadan dambe jirte oo casriyadan dambe had iyo jeer taakulaynta ama dowladaha bixiya ama waa wax dhexdhexaad oo kollayba iska urursanba berigaa hore laakiin waxaa jiraya qofku xooggiisa iyo xoolihiisaba uu la iman jiray isagaa hubka iyo gaadiidka la fuulaya iyo rasaastiisaba la iman jiray qofka haddii laakiin laga xil la ydhaa gaadiidkaad fuulaysayna waa kan wixii aad ku dagaalamaysayna waa kan dee cudurdaarkii meesha wuu ka baxay xoogiisuu kusoo howlgalayaa kolkaa haddaba kuwa noocaas xaraj saarnaa intanoo dhan waxa qaydu ah mid hore iyo mid dambeba idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih waa ducafadiibay shardi uti oo mariirkiibay shardi u tahy oo kii maalka waayabay shardi uti waa marka ilaahay rasuulka u naseexaynayaan ilaahay rasuulkay taageerayaal u yihiin aan idhaahno oo rabbi iyo rasuulka ayay barbar taagan yihiin oo waxay jecel yihiin dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamku inay guulaysato sidaasay ahaan asxaabtii ka soo hadhay rasuulka iyagoo madiina jooga quluubtoodu ay la socota dagaalka ay la socoto marka laydhaa waa la guulaysaynaa waa la dabaaldegaya magaalada madiina marka laydhaa colkii waa la jabiyeyna waa la aamusayay oo cidina cid uma wareegayn taageerayaalbay ahaad lidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtu la hadlo wuxuu ku yidhi iyadoo ay joogaan lix boqol iyo siyaado kilomitir madiine u jiraan meesha tabuuk laydhaa ayaa wuxuu yidhi madiine waxaynu kaga nimi qolyo oo haddana inala socda waaba yaabba waa yaab markaase asxaabtu ay idhaahdeen madiinana waynu kaganay waana inala socdaan miyaa markaasuu ihi haa dhulkay taaka taaka ugu jiraan waaye way nala socdaan markaasaa wuxuu idhi waxa weeyaan xabasahum ulcudur cudurdaarunbaa reebay laakiin markaynu meel bannaana maraynana waynala marayaan meel yaroo laaba markaynu ka jiraynana waynala jiraynayaan waxa ay waynala jaan qaadayaan macnaha sida inoola socdaan washaarakuuna fi ljr abaalmarintiina waynala wadaagaan kol haddii dee cudurdaar reebay waxaynu ajir helayna iyaguna way helayaan halkaa waxaad arkaysaa wanaagga qofka wadaka ku taageersan ee heeliyaha oo ah isaga laftiisu wanaagga ajrigiisuu leeyahay xumaanta ka wada ee ka ku taageersan ka xumaanta wada isna dembigiisuu leeyahay marka qadiyadda taageeridda wax sahlan maaha haddaad gaal islaam faallaynaysaad gaalka taageerto liiskaasaad ku qoranta taageerayaasha kaafirka hadaad muslimka taageerto taageerayaasha muslimka <laughs> ayaad ku jirta idaa nasaxuu lilaahi wa waa nin meel iska fadhiyo madiine laga tegay iyo islaamo meel iska fadhiya iyo qaar naafa ah ayaa shardigan lagu xidhoo la yidhi naafadooda iyo cudurdaarkooda waxaa loogu cudurdaari karaa hadday rabbi iyo rasuul iyo muslimiinta taageerayaal u yihiin marka ha odhanin dee anigu halkanaan joogaaye maxaan ka yaa haddaan gaal taageera iyo haddaan islaam taageera kelmadaan idhahdaa dee maxay taraysaa ha odhan waxay taraysaa shardiganaad ayaad soo gelaysa liiska taageeraha lagu qoraya kolbakaa taageer marka iska fiirso maa cala almuxsiniina min sabiil samafale dushiisa dambi ma aha nin buu lahay samafaleh qofku hadduu samafalayo oo waajiba saarayn dembi ma saara qofka waajibka ka baxaa dembigu saaran yahay kuwan ilaahay wuuhi walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh walaa cala aladiina kuwiina xaraj ma saara idaa maa atowka kolkay kuu yimaadeen qulta litaxmilahum si aad u qaado qulta aad tiri laa ajidu ma helayo ma axmilukum calayh waxaan idinku qaado naqaad ma helayo hadalkaa markaad ku tidhi tawallow way dhaqaajiyeen wa acyunhum tafiidu min addamci indhaha ilba ka burqanaysa oo asxaabta qaar ka mid a ah. gaadiidna sii ma hayo wixii aan haye rag baan siiyey markaasay murugoodeen xasanana laa yajidu maa yunfiquun mar haddee waxay bixiyaan waayeen way ka murugoodeen taahidday nebiga ka hadhayaan xaynla'aanta maalku marbuu fiicnaa lagu howlgeli lahaae ma maantaanu rasuulki ilaahayoo duulaya ka hadhno haynla'aan daraadeed alla yaa xoolana siiya nimankaa ilmeeyey iyo munaafiqaasi waa kala fogiin kanna ilaahay wuu xusay maqaaladuu nebigu ku yidhi iyo tii ay yidhaahdeen ayuu ilaahay xusay munaafiqana midhkiisiibaa xusay taarikhday ku sheegayiin ilaa an yarisa allaahu larda waman calayha inta adduunyadu taagantae qur-aankaa la ahriyayo maqaaladahoodii iyo mawaaqiftoodiiba saa aynu ahriyeen inama sabiilu wa xasri jidku wuxuu ku furan yahay wadada waxay ku furantahay waxaa la haystayaala cala aladiina yastadinuunaka wahum aqniyaa dadka iyagu fasaxku weydiisanaya dagaalka ka hadhayeen xilkoodii gudanayna jihaadkii dayacay iyagoo maalle ee sidaa ka raalli noqda inay dumarka ku hadhaan qalbigaa la daboolay cilmi ma leh rajala ku dhacday marka ummadda ilaahay wuxuu ku qiimaynayaa camalka wuxuu ku qiimaynayaa maalmaha adag wuxuu ku qiimaynayaa xilkii lagu adoonsaday sidee u gudanayaan saasaa lagu qiimaynaya laakiin dadku waa reer hebel iyo waa wadan hebel iyo kalarkay leeyihiin iyo xoola maxay haystaan iyo waxaa ilaahay kuma qiimaynaya bal adugu ee qiimaynta qur-aanka qiimaynta wixii ilaahay uu dadkan ku adoonsaday keebaa yeele keebaa ka baxay arrinku intaasu ku qiimaysanyahay sida qur-aankuina barayaana waa inaynu saa waxu qiimayno wailaa haddaynaan saa yeelinayno wadadaa ka baydhnayno wax kale wax ku qiimayno waa la ambaday allah ina hanuuniyo allah subxana wa tacala alam